dhulka

gudahiyo dibada gudaha dadkeena gibdigin ku noolo gebi ahaanti galab wanaagsan markale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan waxaad ku dhagaysataan inana aan kusoo gudbinaa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 galab wanaagsan istarey sidoo kale galab la mid ah adig iyo dhegeystayaasha iyo hmm. farsamo yaqaanka waxaadan leeyahay hmm. galab wanaagsan aad iyo mhm. galabta galbaha ka duwan tahay sida wanaagsan talaado waa galabteeni istarey maalmaha waxaa la dhahaa mugta midba mhm. magacay leedahay si fiican qamiis keyr soo dhow mhm. axad alif taagan <laughs> xilliga dugsiga mugta sabti sirbakaloole <laughs> talaado maxaa la dhihi jiray kalaado ma xasuusatid waayahay galabta talaadada ah naftirkey waa hilmaamay galabta talaadada ah waa galab gooni ah barnaamijka waxaa qeyb ka ah xubinta noo sheekay saaxiibada sheeko badan oo ay noo soo diraan ayaan halkan ka akhrinaa sheekooyinka intaan ka gaari karno ayaan akhrin doonaaye barnaamijka marka hore waxaan ku daafurannaa kaalimaha suugaaneed si wanaagsan haddee ma saaniga i galabta waa galabtaada inoo daafur barnaamijka <laughs> waayahay <laughs> istarey dhegeystayaasha waxaan usoo qabanayaa hees ay ku luuqayso qadra daahir heestan waxaa la yiraahdaa labiyo toban jeer igu soo ligligantaa labayo jeer igu soo ligligantaa mhm. dhegeysta waacan saaxiibaya qalay lehe waxbaa ka dhacay mhm. ood labiyo toban jeer igu soo ee hadday mugtahay dadka isjecel waxaa laa mataqaanaa mhm. qofkiio kaa maqan mhm. yaa markaad seexato kusoo hor istaagay <laughs> <laughs> musiiba marka oo waxaa jirta mataqaanaa xilliyo gaar halaaqa markuu jiro camal qofki inta soo qaado aa agtaada ka hele as-aashaa rabta weydiine waayahay sri <laughs> mhm. ma ku jirtaa ama weli ma aragtay adoo hubda ama jiif isu diyaari ama keliga ah mm. qofkii xiriirka hal dhexeeyey mhm. inaad aragto muuqaal ahaan soon kula joogi warkaa indhaha isku qabatid buu kuu <laughs> su-aal adeegeeda iyo yaabkeeda wadato diba u dhigana gadaala idinkaga sheegi doonawaayahay mhm. eh, dheheystaas waxay daafurahayd barnaamijkeena kala wanaagsan khadradaar ayaa ku luuqaynaysay hadda galabta talaaday ahayde mhm. waxayaa la sheekooyin aad u fara badan oo saaxiibadu ay noo soo direen haddee dhankaaga sheeka maxaad haysaa maanta waa waa isxureysa maadaama dahfurkii aa ku siiyey sheekada ugu horeysa igu soo wareejisawaa lela hadla waxaa layidhi dhegeystayaasha mhm. gabadha eh, sheekada ugu horeysa iyo heysta ha isaga darsanayna ah, <laughs> eh, wiil wanaagsanaa tahay sheekada ugu horeysa bootaan gacanteeda kusoo dhacday mhm. ayaa waxay leedahay xariif gaari saarnaa mhm. ayaa xaaskiisa soo wacday badanaa raggu markay subaxii shaqada ka baxaan ah. ama shaqada u socdaan oo guriga kasoo baxaan mararka qaar waa la soo wacaa markaasuu wuxuu isdhaaga mindhaa hadalay soo baxdee waa lagu xiisay intuu khatar iska dhigay ayuu sameecadda furtay kulaha macaanto hadaleeba kaasoo tagay durba ma ii xiistay <laughs> gaariga dadaa gadaal saaran marka sameecadii oo furtay marka ah, dadka u maqashiyo maadaama lasoo wacayhadala qatarna uu ka hormarsiiyey mhm. markaasaa waxaa la maqlay islamarkiiba cod hanaaqsan oo leh waryaa idin ma lihid maxaa caruurtii mashaarida uga dhamaystay ama uga cabtay dhunyahow <laughs> macayndadii maxaa ka dambeeyey haystay si fiican u jaftaxta isma dhihin mm. yuu la joogaa sida harib naftarkiis inuu sameecadda furto oo ka fududaa maadaama hadda aad soo tagtay haddana hore laga soo wacay kole xisaabbootey halagu dhaho adna waxaa dhahdaa markaas wuxuus dhahay waxaad dhahdaa eh, way kaasaa haddaan guriga kasoo tagay waana la isoo eh, wacayidinka camal maa ii maleysin camal inuu kasoo bootay kukaabeyo islahaa <laughs> barnaamijka isla waa galab wanaagsan waa noo sheekeey waa galabtii sheekooyinka talaadada sheekooyin fara badan inoo yaal oo hadee aan kala dhicin si wanaagsan haye waa tahay maadaama qaybihii hore barnaamijka aynu ku guda jirno mhm. markana waxaan aadaynaa dhanka iyo kaalmaha suugaanta waayahay maxaad soo qabanaysaa ani aada waxaa u jeclay lamaanayaashalamaanaha <laughs> ah waxaa usoo qabana dhegeystayaasha zakariya kubciye iyo fanaanada xamdi bilan mhm. heesta magaceeda waxaa la lahaa jaceylko jaceylku ciraysan maayo Thank you. lehe kobciye iyo xamdibilaneriyada mhm. mm-hmm. maxaad xasuusataa talow heysta mahmaa ahayd eh, nin iyo naagtii col nabad toona maaha mhm. inkastoo taasi tahay caado wuxuu leeyahay anuu ku cadaabin maayo cadaadis ma jiro horta eh. jaceylka mhm. asaaba heshiis ilaahay mabuu abuurin <laughs> xanaaquu ka samaysan yahay kiin mm. eh, in xoogaa la isku caroodo marka qaar jacaylka kordhisa murna <laughs> inta badanmisrey qoysaska soomaaliyeed maaragtay mhm. waxaa la dhahaa haddii isqabtaan yaan la dhex gelin nin iyo naagti ayagaa heshiinay nabad toona maaha <laughs> hadaba isku haleen meesheekadadu uta dhexgasho oo qolo taageerto adoo banaanka taagan is arke dhexgalin mago maadaama ay galab wanaagsan eh, galabta tahay haddana eh, ay tahay talaado sheekooyin fara badan yaalaan markii sheeko kale ayaan soo qabanaya sheekadan waa sheeko qosol badan malaha adigii kugu socotaa <laughs> <laughs> waxaa soo diray cabdiqani oo yiri waxaan ku suganahay degmada cabdicasiis saaxiibada gala wanaagsanaa salaamiya ayuu leeyay saaxib sidoo kale mid lamid ayaan hawada kuu soo marinaynaa waxa uu leeyahay mid gaaban ayaa maalin waxa uu arkay meel shil gaari ka dhacay oo lagu buuqsan yahay waxbuu arki waayay marka mhm. kor iyo hoosba meel uu kasoo galaba ayuu waayay uu isku cariiriyey uu geli waayey si walba uu isugu dayay halkaa markaasuu waxa uu qaylo ka soo bilaabay dadka gadaashooda wuxuuna dhahay war leexda qofka shilka galay ayaan qaraabanahay dadkii hal mar ayay ka leexdeen mhm. laakiin nasiib darro meesha dameer ayaal <laughs> <laughs> <laughs> allailahe marka <laughs> eh, markii fursadu raadiye moogtaha maskaxu abuuray mm-hmm. eh, sabab uu meesha ku galo waayo moogta oo kale hadda way u banaanaatay meeshii kadib markuu meeshii arkay marka oo loo baneeyey ayuu ninkii gaabnaay intuu qoslay wuxuu dhahay micnaha ninka dameerka iskale hayaan qaraabana <laughs> laakiin sheekad aday kugu socota ay dhacda de waa gaaban tahay mo ma marka ma sheegaya ayraala barnaamijkala wanaagsan ayaad dhegeysanaysaa saaxiibayaal maanta haddee waa talaadii waa noo sheekooyin qosol badan oo mm. midba mida kale ay kasii daran tahayna waynoo yaalaan insha allah waxaan rajeynaynaa inaan wada akhrin doono allalehe marka kaalimaha sugaantaan kusii soconaynaa mhm. waxaan soo qabanayaa heesay ku wada luuqeeyaan farxiya fiska iyo qoomaal hees lamaana soo wada dhegaysanna saaxiibayaal xaylka gardaadiyo guriga aan wuxuuba jirin samuhu gabaabsiya runtii geedkan caashaqee dhirkiyo iga baxay wadnahaa aduu ku gaaryahee midhaha gacaltooyadiyo xigtoy hoobaanka gudo adduunyadan geesiga gulaha aad igu tishado jacaylka gardaadiyo guriga aan muxuufa jirin samagow gabaabsiya bartay geedkan caashaqe dhulkiyo iga baxay wadnaha aduu ku gaaryahe midhaha gacaltooyadiyo intay hoobaanka gudho adahaysa gabar jirtiyo gayaankaba ka xusho gudkaadii saaranto gobaa dhaaminay tahee gobiyo labkaygu qabo adaa haysa gabar jirtiyo gayaankaba ka xusho gudkaadii saaranto gobaa dhaaminay tahee gobiyo labkaygu qabo

说我。

waa jacayl sagaadkiisuna garbuud gabkidhaca maalinta badabta ruuxii sirsado agaadkiisuna garbuun gabkiidhaca maalinta logata ruuxii sirsado garowshi yaa usada noloshu waa galab carow iyogo kayaankaba ka xusho mhm. eh, kuwan aakhiro gablamin jirkooda cadaabka gubin eeboo naga yeel dhammaan xafiiskan waxay leedahay mm-hmm. adaa inta gaban jirtiyo kaashmasho mm-hmm. guudkaad ii saaran tahee gob ii laabtaygu qabo waxba laskuma reebaan mar qaar ereyada qaar markay fanaaniinta ay ku looqeeyaan waxaad moodaaba in loo fikirey waqti la geliyey haddana mm-hmm. mararka qaar waxaa sleeda iyaa waqtigwacyigiiyo waaqaca markaas taaganay ka turjumayahadda mm-hmm. eh, qaybihii dhexan waa isla sii maraynaa sheekadiina fari kama qodna ay mm-hmm. dhegeystayaashu noo soo direen bal maxaad haysaa markaan botaano sheeko aad u qosol badan aa lagu soo qoray sheekada gacanteeda hadda kusoo dhacday waxaa inoo soo diray mid kamid a ah dhegeystayaasha idaacadda kulmiya wuxuu ku bilaabay bahda k n n waa idin salaamay galab wanaagsan ayuu leeyahay sheekadan waxay ku saabsan tahay haddaa maqli jirta nin juxa la dhaho xiligii <laughs> iskuulka u noqo juxa ayaa beri digsi kasoo qaatay dariskiisa nin ayaa beri digsi kasoo qaatay dariskiisa si uu soo celiyo in muddo ah kadib ayuu digsigii u celiyey ninkii dariska ahaa oo uu raaciyay digsi yar oo kale ninkii digsigii laga soo qaatay ayaa weydiiyey uhuh. waxa uu yahay digsigan yar ee dheeraadka ah uhuh. ninkii ayaa ugu jawaabay uhuh. digsigaagi yaraa waxa uu dhalay digsigaagii weynaa waxa uu dhalay digsigan yar ninkii wuu farxay oo iska qaatay labadii digsiba muddo kadib ayaa hadana mar labaad waxa uu ninkii weydiistay inuu amaahiyo ama ku amaanaysto mhm. digsi mhm. ninkii waa uu aqbalay maadaama hadda ka hor digsigiisi weynaa digsiyar loo soo raaciyey muddo kadib ayuu wuxuu maqlay ninkii dariskiisa oo gurigiis mhm. gudihiisa ku oynaayo ninkii waa uu tegay waxa uu warsaday waxa ku dhacay waxa uu yidhi aad baan uga xumahay digsigaagii saaka ayuu geeriyooday <laughs> ninkii intuu caroocadarooday ninkii intuu aad u xanaaqay wuxuu dhahay seebbay ku dhacday inuu digsigeygii dhinto ninkii kale ayaa hadalkii qaatay oo soo afjaray oo wuxuu dhahay hmm. haddii aad aamintay digsigaagii markii hore inuu digsiyar ku dhalay maantana aamin uu dhahay inuu dhintay digsigaagii <laughs> <laughs> <laughs> maadaama kowda digsiir aan ku soo raaciyey aad aaminday in eh, digsidii ay dhashay haddana aamin dhaa ina digsidii ay dhimatay <laughs> sheeko marka ninka waa si fiicana loogu balaartaa isleeyahay maadaama digsigiisii hore hmm. digsi loo raacay mar kale digsidii weynta dhanaa laga qaatay ilaa mar kasta lagama soo doonan kare gabagabadii barnaamijka ayaa aris la soo gaanay mhm. saaxiibada barnaamij gale wanaagsan waxaan leenahay saaxiibayaal waad ku mahadsan tihiin dhageysiga iyo la jaanqaadka barnaamijkayaga sheekooyinkai aad soo dirteen waan ka gelinaynaa wakhtiga oo naga dhacay aawadii inaan kala gaari weynay inaan dhammaan sheekooyinka halkan ka akhrino si wanaagsan waan ugu mahad celinaynaa sida wanaagsan ay barnaamijka u qeyb qaataan ay sheekooyinka ay usoo diraan ay haddana u dhahaan hayana sheekadeeda yaa la hilmaamin maadaama gabagabadii aan la joogno alahaba saaxiibada waxaan oga tagnaa kaalin ah. suugaan dhegeystayaasha waxaan usoo qabanayaa shankaroon axmed sagal iyo maxamed muuge heestii ahayd allahayow nin daacada guud ahaan barnaamijkii galab wanaagsan intaas ayaan kusoo gabagabeyneyna dhegeystayaasha waxaan ugu mahad celinaynaa sida wanaagsan ay ugu qayb qaateen tan iyo barnaamijkiis kale intaynu ku kulmeyna waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo waxay doodi furan tahay ruux kuuda raanjiray marka aad gudigaadii xaquu kuudu leewaxay doodi furan tahay ruux kuuda raanjiray waxay doodi furan tahay ruux kuuda raanjiray

ku caafimaado kuba daraada waan soo dabadigaa rogashadaadana degdeg laygu keenayo diga rogashadaadana degdeg laygu keenayo aniguba daraada waan soo dabashe allahayo indhahaa allahayow nidaalina allahayow nidaaga allahayow nidaalina deeqadaada ha oosiin allahayow nidaalina allahayow nidaaga allahayow nidaalina deeqadaada ha oosiin sirbuuggay dayax kaga fogaata